baarak allah fiik alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi sala allahu alayhi wala alih wصaxbihi wslama tasliima kasiira ila ywm اddiin addarsu alxaadi wاthalaaثuun darsigaa koob iyo soddonaad wafaatu khadiijata waxa uu ku saabsan yahay dhimashadii khadiija radia allahu canha zawaaju sawdata wa caaishata radia allahu canhuna waxaa kaloo uu ku saabsan yahay darsigaa koob iyo soddonaad guurkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu guursaday sawda bintu zamca iyo caaishatu bintu abi bakrin radia allahu canhuna fi sanati alcaashirati min annubuwa sannadii tobnaad ee nebinimada tuwufiyat waxaa la oofsaday oo geeriyootay assayidatu khadiijatu gabadhii khadiijo la odhan jiray oo ah oolidii nebiga calayhi salaatu wasalaam faxasina calayha arasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku khadiijo dhimashadeeda waxa uu ka murugooday xusnan murugo shadiidan daran waayo liannahaa iyadu kaanat waxay ahayd tuxibuhu mid jecel oo wa tamnacu canhu ka difaacda adaa qurayshin qurayshi dhibaatada rasuulka ay ku hayso calayhi salaatu wasalaam fatazawaja rasuulku waxa uu guursaday bacda wafaatiha khadiijo dhimashadeedii kadib bisawdata sawda bintu zamca ayaa rasuulku uu guursaday sala allahu calayhi wasalam bacda an tuwufiya canha kadib markii iyadana laga oofsaday ee uu ka dhintay zawjuhaa odaygeedii wa kaanat waxay ahayd sawdi qad aamanat billaahi wa rasuulih mid ilaahayo rasuulkiisaba rumaysay oo wakhaalafat khilaaftay aqaaribahaa qaraabadeedii gaalada ahayd wa bacda shahrin bil kadib caqada waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u geed fadhiistay calaa caaishata binti abi bakrin asidiiqi caaisha bintu abi bakrin radia allahu canha walxaal buu u geed fadhiistay hiya iyadu fi saabicati min cumrihaa ay ku jirto sannadii toddobaad ee da'deeda walam yatasawaj rasuulku ma guursanin bikran inan hayraha aan caaisha ahayn inta kale waxay aan oryihiis wada carmal wadakhala biha rasuulku waxa uu kula guri galay caaisha fi lmadiinati magaalada madiina darsigani waxa uu ka koobanya ama uu tilmaamayaa laba qodob qodobka koobaad waxa weeye geeridii ku timi khadiija radia allahu canha iyo markii ay geeriyootay rasuulku calayhi salaatu wasalaam guurkii uu guursaday sawde iyo caaisha Ah, khadiija radia allaahu canha markii laga soo baxay xisaarkii iyo go'doonkii ayaa geeridu ay u timi iyadoo da-deedu ay tahay shan iyo lixdan rasuulka calayhi salaatu wasalaamna da-diisu waxay ahayd markaa konton waxaana lagu aasay meesha loo yaqaano alxajuun oo ka mid ahaa xabaalihii iyo maqaabirtii reemaka ay isku aasi jireen waana meel hadda marka aad eegto magaalada maka ka mid oo xaramkana aan ka fogeyn oo wax yaroo kooban u jirta waxaana loo yaqaanaa maqbaratu khadiija ilaa haddana dadka waa lagu aasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam aada buu uga murugooday geerida khadiijo ku timi laba arrimood baana murugadaa keenayo dee waa ooridiisii uu jeclaa iyaduna aadka u jeclayd dhibaatadii iyo culayskii qurayshi ay ku haysayna rasuulka calayhi salaatu wasalaam garab iyo gaashaan iyo tale iyo tusaale ayay ugu ahayd markii ay dhibatay rasuulku calayhi salaatu wasalaam murugadeeda waa muujiyo guriguu muddo ku nagaa oo maalmo ayaanu sooba bixin oo haddii uu soo baxan ay dhif iyo naadir ahayd khadiija radia allaahu canha waxay lahayd khasaa'isu gaara oo dumarkii kale ee iyo ooriyihii kaleba ay dheerayd ama ay kaga duwanayd oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu jeclaa iyo inay dhibaatada ka difaacaysay marka laga yimaado rasuulku calayhi afdalu salaati wa atamu tasliim intii khadiijo ay wada joogeen gabadh kale buu guursanin isagoo ixtiraam iyo qadarin u haya waayo halka ay ugu jirtay iyo booska ay u taagnayd ayaan sahlanayn marka mabuu ku hamiin rasuulku gabadh kale inuu la guursado oo khadiija hinaase iyo culays iyo masayr uu dareensiiyo waayo dee qiime iyo qadarin buu u hayay ha waaya waa ta labaadee khadiiji radia allaahu canha intii rasuulka culayska iyo caqabadda iyo colaadda gaaladu ay ku hayeen rasuulka way garab taagneed mar ay dejiso oo xaaladiisa ay waxa weeye ka dhigta mid deggan mar gaaladaba ay ka difaacdo oo in badan oo gaalada ka mid aanay ku soo dhiiran rasuulka inay dhibaateeyaan iyagoo khadiija ka weji dadbaya waxaa khasaa'isteeda ka mid ahayd waa khadiije awlaadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhammaantood khadiije ayay ka ahaadeen oo iyadaa u dhashay marka laga reebo inankiisii ibraahim waxaa kaloo dumar kale ay dheerayd ama dumarka kale ay kaga duwanayd ooriyihii kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulka weligii werigii kamay xanaajin intii ay wada joogeen wax dhibaato iyo culays uu ka dareemana kumay odhan halka warihiisii kale marka qaarkood ay dee waxyare dhex mari jireen waxaa kaloo khasaa'isteeda ka mida waa awalu awalu imra'atin aamanat billaahi wa rasuulih waa gabadhii ugu horreysay ee rasuulkiisa rumaysa waxaa kaloo khasaa'isteeda ka mid ahay ana allaha bacata asalaama calayha maca jibriil calayhi salaam ilaahay baa soo salaamay oo malakul jibriil salaan ugu soo dhiibay waxaa kalay ahayd khayru nisaai lumma ummadda nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam dumarkeeda tii ugu khayrka badnayd walow khilaafuu ku jira iyadii caaisha ayuhuma afdal teebaa fadli badnayd haddaba khasaa'ista iyo waxyaabaha ay la gaarka ahayd ayaa waxay keentay xataa dumarkiisu iyo oryihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo caaisha ay ka kow ahayd inay kaba hinaasaan khadiijiyadoo dhimatay oo nooleynba waxay leedahay rasuulku caleyhi salaatu wasalaam aada buu u hadal hayn jiray caaisha odhanaysa oo xitaa dumarkii ay saaxiibada ahaayeen buu xidhiidhin jiray oo intuu neef qalo ayaa wuxuu odhan jiray waxaa u geysaan dumarkii khadiijo saaxiibada la ahaa ee iska agdhowaayeen waxay leedahay caaisho weligay qof dumara kama hinaasin sidaan khadiijo uga hinaasin weligayna ma arag haddana nololna kuma arkinba dee guurna isugumaanaan imanba way iga horraysay haddana waxay leedahay sidaan khadiijo uga hinaasay cidnaba ugama hinaasin waayo hadalhaynta rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo sida uu u hadalhayey iyo sida uu u qadarinayey ayaa waxa weeye ay dareensanayd ilaa rasuulka ay kala hadashayba caaisha oo ay ku tiri rasuulka ilaahayow dee islaam gabowday oo dhimatay oo wakhtigeediina dhammaaday inbaad hadal haysaa iyadoo ilaahay uu kuugu bedelay inantan yar aad arkayso macnaha way u adkaysan kari weyd khadiija radia allaahu canha markii ay geeriyootay waxaa rasuulku uu guursaday calayhi salaatu wasalaam sawda bintu zamca oo iyada lafteedu ka mid ahayd dumarkii saxaabiyaadka ahaa weliba dee bilowgii horeba iyagu soo islaamay sawda bintu zamca waxay oori u ahayd saxaabi la odhan jiray assakraan binu camar oo ay ilmaadeer ahaayeen ayay oori u ahayd markaa saxaabigaasi waa dhinto waa geeriyooday culimada siirada qaarkood waxay sheegaan inuu ku dhintay ardulxabasha culimada qaarna waxay sheegaan ama kutubu siira lagu sheegaa inuu ku dhintay magaalada maka markii ay soo noqdeen ee muhaajiriintii ay soo laabteen inuu guursadona oo sawda bintu zamca uu guursado rasuulku calayhi salaatu wasalaam sabab bay lahayd gabadh baa u timi rasuulka ka mida dumarkii saxaabada waxay ku tiri rasuulka ilaahayow dee waa taasoo ooridaadii kaa dhimatay khadiija maxaad damacsan tahayo guur ka war maxaa kaaga qorshaysan guur ma waxaad guursan doontaa inan mise carmal baanu kuu soo raadinaa markiiba waxay soo bandhigtay oo ay tidhi haddii inana aad doonaysana ninka aadaad ugu jeceshahay ead ugu saaxiibsan tihiin ee kuugu dhowinantiisa guurso waa caaisha radia allahu canha carmal haddii aad doonaysana sawda bintu zamca rasuulku calayhi salaatu wasalaam taladaa waa qaato wuxuu kuri waaye balodoo sawdo u tago bal u sheeg arrintaa inaan ka damacsanay gabadhii waa u tagtay dabeetana arrintii bay uga warantay sawdi waxay tihi aabahayna u sheeg anugu waan aqbalaye aabbahayna gaadhsiiy aabbaheedna waa loo sheegay kadibna rasuulku calayhi isalaatu wasalaam sidaasaa uu ku guursaday haddaba sawda bintu zamca markii rasuulku uu guursaday calayhi salaatu wasalaam ayuu caaishana guursaday culimada qaarkoodna waxay tilmaamaanba in horta marka hore uu mehersaday caaisha kadibna sawdo uu guursaday rasuulku alayh isalaatu wasalaam ta ay noqotoba sawda bintu zamca gabadh aada u qiimo badan bay ahayd oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam aada u danaynaysa de ahaana dee way weyneyd markii dabeetana xoogaa da-deedu ay korodhay baa waxay isdhiibilo rasuulku uu kufra calayhi salaatu wasalaam maadaama qof weyn noqotay marka habeenkeedii iyo kalkeedii waxay ugu dartay ama u hibeysay caaisha radia allahu canha oo rasuulka alayhi salatu wasalaam waxay ku tiri macaa habeenkaygii caaishaa siiyey waayo waxay danaynaysaa inay ka mid noqoto min ummahaatin muminiin oo dee waxa weeye rasuulku aan u furin alayhi salaatu wasalaam waay kadibna rasuulku calayhi salaatu wasalaam caaisha ayuu guursaday ama uu u geed fadhiistay iyadoo todoba jira iyadoo toban jirana ama sagaal jirna waa la sheegaa wuxuu kula aqalgalay magaalada madiina bacda alhijra waxaa haddaba la isweydiiyaa caaisha iyo khadiijo ayuhuma afdal mid walba waa la ammaanayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo ammaanaya laga soo wariyeyey teebaa fadli badan waayo khadiijo rasuulku markii uu ammaanayo waa kan tilmaamo badan ka bixiyey oo ay ka mid tahay inuu yidhi xilli dadku ay beeniyeen bay rumaysay xilli maalkoodii ii diideen bay maalkeedii igu garab gashay oo dee waxa weeye ay igu caawisay waxaa ka mid a ah dee khasaaista eesaynu sheegnay inuu ilaahay soo salaamay weliba loogu bishaariyey guri jannada ku yaalla oo buuq iyo qaylo midna aan lahayn lulu iyo dheemanna ka samaysan caaisha rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyana waa ammaanay oo markii la weydiiyey yaad ugu jeceshahay dumarka wuxuu hi caaishaan ugu jeclay xagga raggana aabbaheed baan ugu jeclay mar kale rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam fadlu caaisha calaa saa'iri cala nisa waa fadlu athariidi calaa saa'iri acaam calaa macna alxadiid qiimaha caaisha dumarka ay dheer tahay wuxuu yacni ka dhigan yahay qiimaha hariidka uu dheer yahay oo kale cuntooyinka kale hariidku cuntooyinka ugu fiican la cune dee ka mid ahaa marka khasaa'istaa mid walba loo sheegay waxay culimadu yani arrintaasi keentay culimmadu inay ku kala aragti duwanaadaan caaisha iyo khadiija teebaa fadli badan khulaasaduna waxa weeye in la yidhaahdo mid waliba fadli iyo dheeraad iyo khasaa'is gaaray lahayd oo ta kale aanay lahayn marka laga yimaado inay wadaageen labadooduba inay ahayn min ummahaati almu'miniin khadiiji khasaa'isteeda iyo waxyaabaha u gaarka ahi fii bidaayati alislaam bay dhaceenoo awalu man aamana binabiyi sala allahu alay wasalam weeye xagga dumarka marka la eego ilaahay baa soo salaamay subxaanahu wa tacaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam in badan buu jeclaa oo uu hadal hayey oo awlaaddiisii badankeedii ama dhammaantood marka ibraahim laga reebo dee iyadaaba u dhashay xaggaa marka la eego fii bidaayat alislaam dee khadiije radia allahu canha wax aanay caa-isha islaamnimada u qabannin bay u qabatay dhinac kale marka laga eego caaisha radia allahu canha markii islaamku hana qaaday dee waxa weeye axaadiistii iyo sunnada iyo werinteedii la gaadhina waxay noqotay axkaamta shareecada iyo soo gudbinta axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam mid aanay cidi ku gaadhayn xagga dumarka marka la eego marka mid waliba dhinacbaa fadliga iyo qiimaha ay ka sidataa sida awgeed baa waxa weeye ay tahay in lagu jamciyo la yidhaahdo mid waliba khasaa'is bay lahayd ta kale aanay lalahay ismana diidaysadee waaya fi sanati alcaashirati min annubuwa sannadii tobnaadee nebinimada dhexdeeda tugufiyat waxaa la oofsaday asayidatu khadiija faxasina calayha rasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku khadiijo geeridaa ku timi waa ka murugooday xusnan shadiidan muruga daran waayo liannaha iyadu kaanat waxay tuxibuhu mid jecel oo wa tamnacu canhu ka difaacda adaa qurayshin qurayshi dhibaatada ay ku hayaan fatasawaja rasuulku waxa uu guursaday bacda wafaatiha khadiijo dhimashadeedii kadib bisawdata sawda bacda an tuwufiya canha zawjuha kadib markii iyada lafteeda odaygeedii uu ka dhintay wa kaanat waxay ahayd sawdi qad aamanat billaahi wa rasuulih mid ilaahiy rasuulkiisaba rumaysay wa khaalafata qaaribaha qaraabadeediina waa khilaaftayoo dee qaraabadeedu xilligaa gaalay u badnaayeen sidaa awgeed baa iyadu oo qurida ay ka islaamtay colaadiyo cadaawadna ay u muujiyeen wa bacda shahrin bilkadib guurkaa uu guursaday khadiija ee waxaan leeyahay sawda cafwan caqada calaa caaishata binti abi bakrin sidiiq rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u geed fadhiistay oo uu mehersaday caaisha radia allahu wa hiya fi saabicati min cumriha iyadoo ku jirta sanadii toddobaad ee da'deeda walam yatasawaj rasuulku muu guursanin bikran hayrahaa waana waxyaabahay la gaarka tahay caaisha inan aan iyada ahayn muu guursanin dumarkiisa kale waxay u badnayn ama ahaayeenba dumar guur hore soo maray wa dakhala biha fi lmadiina magaalada madiinaanuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam kula aqalgalay caaisha waxaa la isweydiin karaa dumarku isagoo ammaanay waxaan leeay dumarka iyadoo la ammaanay kuwooda yacni dee hablaha ah guurkooda oo rasuulku uu ammaanay calayhi salaatu wasalaam haddana rasuulka dumarkiisu waxay ahaayeen badankoodu caaisho marka laga reebo dee carmar jaabir bn cabdillaahi markii rasuulku uu kuuriye maxaad guursatay ma inan mise gabadh muxuu ugu jawaabay wuxuu i waxaan guursaday carma wuxu hi maxaad u guursan weyday inan hallaa bikran tulaacibuka wa tulaacibuha inan aada la ciyaarto iyaduna kula ciyaarto oo ay isu camirtaan maxaad uga dhigan weyday soo maaha rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam dumarkiisi dee waxay u badan yihin ba carab waafajinaya yaa sheegaya ya hay ma sha allah baarak allahu fiikum jazaak allahu khayr rasuulka calayhi salaatu wasalaam mas-uuliyado culus oo waaweyn baa saarnaa dumarkaa uu guursaday ee dee carmalka u badnaana waxay ahayn dumar ama laga dhintay ama dee islaamnimadii iyo iimaanka daraadiiba loo soo eriyo loo soo furay marka rasuulku calayhi isalaatu wasalaam dumarkaasuu dayacaadda ka ilaalinaya iyo awlaadda ay wataan taasuu rasuulku uga dan lahaa ama uu uga gol lahaa waayo laakiin de wa fii kullin khayr soo maa inanta iyo gabadha labadaba he ti ilaahay barakeeyaa dee barakaysane mid walba khayr baa ku jira maanay hayn as'ila mataa tuwufiyat asayidatu khadiija goorma ayaa la oofsaday ama ay dhimatay asayidatu khadiija mataa tasawaja bisawda goormaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam sawda uu guursaday mataa tasawaja bicaaisha goormaa rasuulku caaishana uu guursaday kam kaana cumruhaa caaisha da-deedu imisa markii rasuulku u guursaday ee u geed fadhiistay hal tasawaja ma guursaday rasuulku bikran hayraha inanaan caaisho ahayn ayna dakla biha halkeebuu kula aqalgalay alkhulaasa wa fi sanati alcaashirati sanadii tobnaad dhexdeeda tuwufiyat waxaa la oofsaday asayidatu khadiija fatazawaja rasuulku waxa uu guursaday bacdaha khadiijo kadib sawda uma caaisha kadibna caaishuu guursaday wa hiya fi saabicati min cumriha iyadoo da ahaan toddoba jira dakhala biha fi lmadiina magaalada madiina ayuu kula aqalgalay rasuulku alay slat slam addarsu athaani waalaauuna darsiga labiyo soddonaad waxa uu ku saabsan yahay ama uu ka warramaya wafaatu cammihi geeridii iyo dhimashadii ku timi rasuulka calayhi salaatu wasalaam adeerkii abu aalib bacda wafaati sayidati khadiija kadib dhimashadii khadiija binaxwi shahrin bil wax ku dhow qiyaas ahaan tuwufiya waxaa la oofsaday cammuhu rasuulka adeerkii abuu aalibin ee abuu aalib ahaa faxasina calayhi rasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku waa uu murugoodayoo dhimashada adeerkii ku timi waa ka murugooday wa summiya bidalika alcaamu sanadkaa labada qof ee khadiijo iyo abuu aalib ay dhinteen waxaa lagu magacaabay caama alxusni sanadkii murugada sababta loogu magacaabayna waxa weeye liannahu maxaa yeelay rasuulku calayhi salaatu wasalaam faqada fiihi sanadkaa dhexdiisa waxa uu waayey zawjahu xaaskiisi wa cammahu iyo adeerkii wa kaana waxa uu ahaa cammuhu rasuulka adeerkii yactaqidu mid rumaysan oo og sidqa maa jaa bihi rasuulu sala allahu caleyh wasalam diintan uu rasuulku la yimi runnimadeeda iyo dhabnimadeeda ilaa annahu hase ahaatee lam yantiq kumuu dhawaaqin oo kumuu dhawaaqin oo muu la imanin bishahaadati shahaadateynki ila aakhiri laxdatin ilaa ilbiriqsigii ugu dambeeyey min xayaatihi ee noloshiisa ka midka ahaa yani marnaba lama waafajoogayo muxuu taloo ugu dhawaaqi waayo islaamnimada uu qaadan waayey isaguu og inay dhab tahay khawfan isagoo ka baqanaya min tacyiiri qurayshin quraysh inay ku ceebayso waqad unzila wa fiihi dhacafun waxaa laga soo dejiyey yacni shaniga iyo arrinka abuubakar wa fiihi shaniga abuubakar abu aalib cafwan ayaa unzila lagu soo dejiyey aayaddan innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa nabi muxamedow adigu ma hanuunin kartid cidda aad jeceshahay hase ahaatee ilaahay baa hanuuninaya cidda uu doono fanasalu llaha ilaahay waxaanu weydiisanaynaa buuhi sheekhu an yukhafifa canhu abu aalib inuu ilaahay cadaabka ka khafiifiyo maca baqiyati aqaaribihi sala allahu aleyh wasalam iyo dee qaraabadii kale rasuulkaba alayh isalaatu wasalaam waayah darsigan labiyo soddonaad waxa uu tilmaamayaa geeridii ku timi abu aalib oo rasuulka adeerkii calayhi salaatu wasalaam geerida abu aalib iyo geerida khadiija keebaa horreeyey khilaaf baa ku jira oo culimada qaarkood waxay leeyihin waxaa horraysay khadiija sidaa tartiibta sheekhuba u dhigay kitaabkuna u yaallo culimada qaarkoodna waxay leeyihin maye waxaa horeeyey amaba horeysay dhimashada iyo geerida abu aalib khadiijina waa ka dambeysay labada ta ay noqotoba isku sanad bay dhinteen sanadkaana waxaa loo bixiyey caamul xusn sanadkii murugada rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam aada buu uga murugooday geeridaa ku timi adeerkii sababta uu uga murugooday waxa weeye dee horta ko waa qaraabadiisii waa adeerkii sababta labaadna waxa weeye abu aalib dee halka uu rasuulka ugu jiray iyo sida uu u difaacayey iyo sida uu u ilaalinayey horaynu usoo aragnay marka rasuulku alayh isalaatu wasala intaa waa ka warwuro waa ka murugooday markii geeridu ama xanuunkii uu ku dhiman doono uu hayay geeriduna markaa ay ku soo xaadiraysay baa rasuulku uu soo booqday calayhi salaatu wasalaam abu aalib oo adeerkii ah. waxaa la joogay oo ka agdhowaa ninkii la odhan jiray abu jahl iyo nin kaloo la odhan jiray cabdullaahi binu umaya labadaa nin baa ag fadhiyey markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu adeerkii soo dul fadhiistay baa waxa uu ku yidhi aycam qul laa ilaaha ila allaahu kalimatan uxaaju laka biha cinda allah adeer waxaad ii tidhaahdaa kelmad keliya waa kalimatu tawxiide kelmaddaasoo ilaahay agtiisa maalinta qiyaamaha aan kaaga doodo bal kelmaddaa iigu dhawaaq yacni rasuulku kamuu quusanin abu aalib oo ilaa geeridu ay kusoo xaadiraysa waa kaa islaamnimada u bandhigaya iyo iimaanka labada nin ee ag fadhiyaa marba waxay yidhaahdaan atargabu can millati cabdilmualib abu aalibow ma diintii baad ka tegi doontaa ee cabdulmualib waad bedeli doontaa mar waloo rasuulku uu ku celiyo iyaguna way ku celiyaan fa kaana aakhiru kalaamihi huwa calaa millati cabdilmualib hadalkiisii ugu dambeeyeyna muxuu noqday inuu ku dul sugan yahay oo uu ku dhimanayo diintii cabdilmualib ee dee gaalnimada ahayd riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayaan in uu ugu jawaabay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo uu ku yidhi adeer waan ogahay waxaad sheegaysaa inuu dhab yahay laakiin quraysh baan diidanahay inay igu ceebeeyaan ay igu dhaleeceeyaan inaan ku raaco islaamnimada qaato hadalkaagana rumeeyo kadib markii uu sidaa ku dhintay abu aalib ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi hadal macnihiisu ahaa la astakfiranna laka maa lam unha canka ilaahay baan dembi dhaaf kuu weydiin doonaa inta aan arrintaa la ii diidin kadibna waxaaba soo degtay qowluhu tacaala maa kaana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurbaa min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu ljaxiim aayaadkaasaa la soo degay de waa loo diiday rasuulka calayhi isalaatu wasalaam haddaba rasuulku waa isku dayey waanuu isku taxallujiyey siduu u islaami lahaa adeerkii abu aalib laakiin ilaahay subxaana wa tacaala muu qadarin waxaana soo degtay aayad tilmaamaysa hidaayada iyo hanuuninta macnaheedu yahay waafajinta qalbiga inaanu rasuulku awood u lahayn ilaahay cidda uu doono ee uu la damco hanuun un in la hanuuninayo inaka la tahdi man axbabta walakin allaha yahdi man yashaa nabi muxamedow adigu ma hanuunin kartid cidda aad jeceshahay hanuunka qalbiga uma gelin kartid laakiin ilahay baa subxaanahu wa tacaala cidda uu doono hanuuninaya hadda aayaad kalena waxay ahayd wainaka latahdi ila siraatin mustaqiim nabi muxamedow dadka waxaad ku hagaysaa oad ku hanuuninaysaa ji toosan maxaa la waafajinaya labada ayado haye hidaayada laba nooca hidaayatu hidaayatu dilaala walirshaad iyo hidaayatu altawfiiq marka aayaddan inaka laa tahdi man axbabta labada hidaayateebay sheegaysa atawfiiq sax weeye aayaddaa kale wainaka latahdiina jazaak allahu khayra waayo hidaayadiibaa dee laba nooco sidaa jawaabtaba aa ku maqlaysaa idinkuna waa wada garanaysaana dab idinka jawaabayab mid waa hidaayatu addilaalati walbayaan waa hanuunin macnaheedu yahay qofka in wanaagga loo sheegoo la tuso dariiqa xaqa ah midna waa hidaayatu tawfiiq lilxaq hidaaye iyo hanuunin macnaheedu yahay waafajinta qalbiga hidaayada macnaheedu yahay xaqa oo qofka loo bayaamiyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo hayrkiiba oo ducaadahiba ducaadda ahiba waa u furan tahayo waa shaqo ay dee qabanayaan oo qofka markaad ku tidhaahdo tanna waa wanaag waxanna waa khalad kanna waa sax alamr bilmacruuf wanahy can ilmunkar waa hidaayat dalaalati walbayaan oo qofkii oad u bayaaminayso aad tusayso sidii xaqa ahayd ama hidaayatu altawfiiq waxaa la gaar ah oo qura ilaahay subxaana wa tacaala waafajinta qalbiga in hanuuninta iyo islaamnimada qalbiga loo geliyo waa mid ilaahay u gaar ah oo nebi moxamed iyo khayrkii toona aanay awoodu lahayn haddaba markii waxa weeye abu aalib dhintay cali binu abi aalib baa u yimi oo ku yidhi dee rasuulka ilaahay oo adeerkaa dhibay adeerkaagii gaalka ahaa wuu dhintay wuxuu rasuulku ku yidhi waxaad samaysaa aas intaad maydho dabeetana aas sidiiba marka waxa weye lagu aasay cabaas binu cabdilmualib baa rasuulka u yimi oo ku yidhi adeerkaa in badan buu ku difaacay waa abu aalibe wax badanna waa kula qabtay gaaladuna in badan way kaaga joogsadeen isaga daraaddii dee balka war maxaad u qabatay waxa uu kuuhi huwa fii daxdaaxin min naarin meel naarta qarkeeda ah ama durdurkeedoo gaaban ayuu ku sugan yahay walowlaa ana lakaana fi darki اlasfali min annaar haddii difaaca diinta iyo arrimahaasi iyo waxa uu i qabtay aanay jirteenna naarta gunteeduu geli laha oo gaalnimu ku dhinto naar ka bixi maayo laakiin waa laga khafiifiyey waa hee laga khafiifiyey walow isagu uu arkayo ama u dareemayo cid ka cadaab kululiba inaanay jirin haddana naarta meel ka mid oo gaaban ama durdurkeeda iyo qarkeeda ayaa lagu ciqaabaya culamada qaarkood waxay leeyihin waxaa halkaa ka muuqanaya abu aalib rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu run sheegayo diinta uu wadaa xaq tahay tawxiidka uu ku baaqaya uu xaq yahay uu qirsanaa soo maha laakiin haddana muxuu kusii adkaysto uu kusii nagaa gaalnimadii soo maaha waxa dhahe intii kale jidhkiisa waatanoo naartii waa laga badbaadiyey laakiin cagaha loo geliyo waayo diimihii iyo gaalnimadii hore ayuu cagaha kusii hayidiye waaljazaau min jinsin camal maadaama uu ka fuqi waayo ku dheganaa oo kusii adkaystay halkana cadaabka iyo ciqaabku wuxuu ka haleelay maxay waxaway gumudaha iyo lugaha walciyaadu billah haddaba sheekhu halkan ducuu keene wuxu uhi fanas'l allaha an yukhafifa canhu maca baqiyati aqaaribihi sala allahu alay wasalam hadalkaa sheekh waxaynu isweydiinaynaa horta gaalama loo ducayn karaa ya dee sootan aayaddaba ku xusan soomaa inaan loo ducayn karin ma kana lilnabiyi waladiina aamanuu an ystakfiruu lilmushrikiin sidaa awgeed ducadaasi dee sax ma aha gaal in loo duceeyo abu aalib helba wixii uu waxa weeye helay oo ah in naarta laga khafiifiyey taa rasuulkaaba sheegay calayhi salaatu wasalaam laakiin duco kaloo loo aqbalayo abu aalib iyo ciddii kale ee rasuulka qaraabadiisa ahayde gaalnimo ku dhimatay duco loo aqbalayo oo naar lagaga khafiifinayaa ma jirto shareecaduna ma ogola sida awgeed waa zalla uun halkaasi kollay sheekha ka dhacday fa nas'alu llaha ilaahay waxaynu weydiisanaynaa buuri an yukhafifa canhu maca baqiyati aqaaribih qaraabadii kale ee rasuulkana xataa muu kale reebribina u fiirsaa macaabulahab baa soo geliye warmay fahamti de ha baqiyati aqaaribihi hadalku saas u dhacaya laakiin ducadaasi sideedaba mawqiceedii may dhicin waayo dee gaal ma qaraabadii rasuulka ha noqoto ama cid kale ha noqotee gaal dhintay looma ducayn karo ha xataa dee waxa weeye si walba mar haddii uu geeriy inta uu nool noolaya hidaaya loogu ducaynaya maxaa loogu ducaynayaa hanuunin ilaahay inuu hanuuniyo ama mar haddii waxa weeye uu geeriyooday dee gaalnimuu ku dhinto naar uu ka badbaadayo waxa weeye ma jirto waaya laakiin soomaalidu marka qaar bay gaalada allah u naxariista yidhahda soo ha markuu mid madaxoo ga dee gaalay dhinto berigii uu dhintay ra-isul wasaaraha etoobiya madaxda soomaalida maxay lahay ilaaha u naxariisto haddii u ducaynay ilaaha u naxariisto marka waxaa laga yaabaa in ay la ta ka tahay un de malaha niyad wanaag laakiin gaal dee naxariistu xagga uga iman sooba gaal ku dhintay be weligaaba haddaad xataa u ducayso waxa weeye ducadaada waxba ku heli maayo mar haddii uu dhintay naar kaga badbaadi maayo waay markaa waxau hi bacda wafaati asayidati khadiija kadib dhimashadii khadiija binaxwi shahrin bil wax ku dhow amaba qiyaastii bil tugufiya waxaa la oofsaday camuhu rasuulka adeerkii abu aalibin ee abu aalib faxazina calayhi rasuulku waa ka murug faxasina calayhi rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waa ka murugooday dhimashada abu aalib wa sumiya waxaa lagu magacaabay daalika alcaamu sanadkaa waxa weeye abu aalib iyo khadiijiba ay dhinteen caamal xusni baa loo bixiyey sanadkii murugada waayo liannahu maxaa yeelay faqada rasuulku waxa uu waayey fiihi sanadkaa dhexdiisa zawjahu wa cammahu xaaskiisii iyo adeerki zawjahu mise zawjatahu ya marka makhalad baa ku jira ya zawjahu mise zawjatahu zawjatahu baa saxa idgaa iskhilaafeen zawjahu baa saxa aslan ta'da waxaa loo keenaayo loo raaciyaa si waxa weeye loo garto imd aragin badan aadiis an caaishata zawji nabiy zawjati nabiy arki maysidi axaadiista wa can caaishata zawji nabiy markaa zawj marka la yidhaahdo labadaba waa loo isticmaalaa ninka iyo gabadha zawj zawju fulaan zawju fulaana taada laakiin maxaa loo raaciyeyo si loo sii yaro caddeeyo warma fahamte aslan laakiin waa zawj iyo zawjunde marka halkan khalad kuma jiro liannahu faqada fiihi zawjahu wa cammahu wa kaana cammuhu rasuulka adeerkii waxau ahaa wa abu aalibe yactaqidu mid rumaysan amaba aaminsan sidqa maa jaaa bihi rasuulu sala allahu alay wasalam diintaa rasuulku uu la yimi runnimadeeda ilaa annahu asaatee lam yantiq kumuu dhawaaqin bishahaadati shahaadadii kumuu dhawaaqin ilaa aakhiri laxdatin min xayaatih ilaa ilbiriqsigii ugu dambeeyey noloshiisa weli gaalnimuu ku haysta ilaa sidaa khawfan isagoo ka baqanaya min tacyiiri qurayshin waa kii lawla an tucayiranii qurayshun yaquuluuna inamaa xamalahu calaa dalika aljazac la aqrartu biha caynak wuxuu leey nabi ka baqanayn quraysh inay igu ceebayso ay yidhaahdaan alla ilaaha markay naftu qabatay buu ashahaatay taa haddaanan ka baqanayn la aqrartu biha caynak adigoo arkaya ayaan islaamnimada qaran lahaa buu leey wa fiihi ay wa fii shani abi aalibin abuu aalib warkiisa ayaa unzila ilaahay uu ka soo dejiyay aayaddan qur'aanka innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdi man yasha fanasalu llaha ilaahay waxaynu weydiisanaynaa an yukhafifa canhu abuu aalib in cadaabka ilaahay uu ka khafiifiyo maca baqiyati aqaaribihi sala allahu alayh wasalam iyo qaraabadii kale rasuulka mataa tuwufiya camu nabiyi sala allahu calayhi wasalam goormaa rasuulka adeerkii oo abu aalib ah la oofsaday bimaadaa summiya daalika alcaamu sanadkaa abu aalib iyo khadiija ay dhinteen maxaa lagu magacaabo loogu magacdaray sanadka ah hal kaana camuhu rasuulka adeerkii ma ahaa yactaqidu mid rumaysan sidqa risaalatihi rasuulka fariinta iyo diinta uu sida runnimadeeda limaadaa lam yantiq maxaybuu ugu dhawaaqi waayey oo uula iman waayey bishahaadatayni shahaadateynka oo uu islaami waayey alkhulaasa wa fii tilka sana isla sannadaa waa sannadii tobnaade maata waxaa dhintay oo geeriyooday abu aalibin abu aalib wa huwa abu aalib akbaru ansaarihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadkii garab taagnaaye u hiilinayay kii ugu weynaa weeye walam yuslim manuu islaamin waa abu aalibe khashyata tacyiiri qowmihi baqasho iyo cabsi uu ka qabo in qoomkiisa iyo tolkiisu arrintaa ay ku dhaleeceeyaan oo ay uga dhigaan shay ay ku caayaan wallahu aclam billahi towfiiq sala allahuma calaa nabiyina ala wcala wa wasaxbi